alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin baabka koob iyo tobnaad baabun fi lmujaahada wuxuu ku saabsan yahay baabkanna jihaadka nafta lala jihaadaayo ayuu ku saabsan yahay ee khayraadka lagu dadaalayo ayuu ku saabsan yahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waaladiina kuwii jaahaduu jihaaday fiina annaga markaa taacadayada iyo khayraadkayaga u jihaaday ama annaga aawadaya u jihaaday oo liajli illaah jihaadka u samaynaya ama taacada ilaahay ku jihaadaayo lanahdiyannahum Eh, ay wallaahi allah baan ku dhaartay lanahdiyannahum ku hanuunine oo ku hanuunine oo ku hanuuninaynaa subulanaa waddooyinka yagaanu ku hanuuninaa waddooyinka khayrkaa loo jeedaa wa ina allaaha allah la maca almuxsiniin kuwa samafalaaya la jirkooduu ahaaday oo kaalmaynta iyo icaanada iyo marka u gargaarka iyo ilaalinta ayuu kula macyahoo ku weheliyaa waa maciya khaasa yacnii jihaadkii baa wuxuu u qaybsamaa jihaad alkufaar in gaaladii lala jihaado in munaafiqiinta lala jihaado in nafta iyo shaytaanka lala jihaado gaalada jihaadka lala jihaadayaa waa jihaadkii yacni waxa weeye lala diriraayey waana macnaha markaa badiba loo isticmaalay jihaadka qur'aankana aadka igu soo aroortay qur'aankana aada igu timi afka iyo gacanta iyo xoolaha mid walbana waa lagula jihaadayaa jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum xadiiska nasaa'i uu soo wariyey siduu tilmaamaayo mushrikiinta la jihaada waxaa kula jihaadaan xoolihiinna iyo nafyihiinna iyo carabadiinna mid walba kula jihaada nooca labaad waxa weye waa jihaadka lala jihaadaayo munaafiqiinta munaafiqiintana waxaa lagula jihaadayaa xujadiiyo bayaanka lagula jihaadayaa iyo haddii markaa waxa weeye xuman ay la yimaadaan in xuduudda laga jaro in waxaweeye xujada lagu oogo in marka weeye hadalla markaa baliiqoo xeel dheer in lagu yidhaahdo in wakhtiyada qaarkood hadalka lagu adkeeyo yaa yacni waxa weeye intaa mid walba waa lagula jihaadaya hadday xad ku dhacaanna xadkii waa laga jaraya bayaankiiyo xujadana waa lagula jihaadaya nafta iyo shaytaankaa lala jihaadayaa taacaadkaa lagula dadaalayaa xumaantaa laga celinayaa laga dabaalayaa oo naftii lagu barbaariyo lagula dadaalo khayraadka wanaagyada in lagula dadaalo xumaanta laga dabbaalo laga celiyo waxa weeye waa jihaad naftii lala jihaadayo aayaddan waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waa aaya makiya waa aaya makiya caadigii makay soo degtay saas aawadeed jihaadkii gacanta ahaa ee gaalada lala jihaadaye lala diriraayey aayaddu kuma saabsanayn waxay ku saabsantahy xagga taacadii iyo khayraadka in lagula jihaado oo naftii lagula dadaalo wixii khayr iyo wanaag ah in dadka wanaagga loo sheego xumaanta laga reebo wanaaggana loogu yeedhaana waa soo gelaysaa taacaadkii lagu jihaadaayo waa soo gelaysa wajaahidhum bihi jihaadan kabiira qur'aanka kula jihaad jihaad weyn waxaa laga tilmaamayaa dacwadii baa looga jeedaa marka aayaddani waxay ku saabsan tahay xaggii taacaadka iyo khayraadka in lagula jihaadayo nafta lagu carbinayo lagula dadaalaayo xumaantana laga dabaalayo taasay ku saabsantahay waxaa caanbaxday in la yidhaahdo jihaadku wuxuu u qaybsamaa jihaad yar iyo jihaad weyn jihaadka yari waa jihaadka gaalada lala jihaadaayo war noocaasaa caanbaxay jihaadka weynna waa jihaadka nafta lala jihaadayo markaasaa waxaa dadka qaar ay maqleen xadiis aan sugnayn oo tilmaamaya rajacnaa min aljihaadi alasgar ila aljihaadi alakbar waxaan ka soo noqonnay jihaadkii yaraa waxaan u soo noqonnay jihaadkii weynaa baan u soo noqonnay yaa xadiiska xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya asal male marka in lagu kadsooma ma aha jihaadka gaalada lala jihaadayaana jihaad yar ma aha waa jihaad weyn jihaad weyn weeye marka saas aawadeed yacni markaa yaan lagu kadsoomin oo lays odhanin jihaadka gaaladaa yaroo kan kalaa weyn wakhtiga dee inuu ka wakhti badan yahay waa jirtaa inuu ka caamnimo badan yahayna waa jirtaa jihaadka nafta lala jihaadayaa oo nafta in lala jihaado taacada lagula jihaado xumaanta laga dabbaalo taa lagula jihaadaa waa mid cid kastoo mukallafa laga rabo laakiin jihaadka gaalada lala jihaadayaa dee mid markaa muslimiintoo dhan laga wada rabo ma aha qof walba gaarkiisa mid looga rabo maaha yaa oo jihaadka gaalada lala jihaadayo waxa u asala wakhtiyada qaar waa tacayunaayoo fardu cayn waa noqdaaye waxa u asal ah inuu fardu kifaaye yahay yaa laakiin jihaadka qofku naftiisa la jihaadaayo oo waajibaadka inuu la yimaado kula jihaadaayo muxaramaadka iyo dembiyada inuu ka ilaaliyo kula jihaadayaa waa fardu cayn sunnayaasha inuu la yimaado inuu kula jihaadaana dee sunna isaga u tahay hadda ma aragtaa waxyaalaha furuudul kifaayaadka inuu la yimaado inuu kula jihaadaana dee fardu kifaayihii bay soo gelaysaa ayay soo gelaysa laakiin waxyaalaha caynigae isaga ku waajibay inuu la yimaado jihaadka uu naftiisa kula jihaadayaa wa fardu cayn calaa kulli axad qof kasta waxay ku tahay fardu cayn marka xilliga qofka laga rabo jihaadkan uu naftiisa la jihaadayo oo naftiiyo shaytaanka u la jihaadayaa dee waa inta uu takliif ku sugan yaho dhan laakiin jihaadka gaaladu dee xilli xilli buu imanayaa yaa yacnii xilli xilli ayuu markaa imanayaa taasi waa jirtaa dee inuu kala caamsan yahay yacni waxa weeye cidduu ku waajibayay iyo siduu u waajibaaba iyo cidda laga rababa way jirtaa laakiin jihaadka gaalo lala jihaadayaa jihaad yar ma aha waa jihaad weyn weeye marka in la yaraystooo la yahaa waa jihaad yar yacni sax maaha allah wuxuu inoo sheegayaa cidda daacaadka ilaahay ku jihaadaysa ee ku dadaalaysa inuu alla hanuuninayo waddooyinkiisa ku hanuuninayo sabiilka xaqu soo mid qura ma ahayn maxaa subulanaa loo yidhi waxay yidhaahdeen culammadu waxaa loo yidhi dariiqa xaqu isagoo mid qura yahay ayaa haddana waxaa jirta dariiqaa xaqa gudihiisa waxaa ku sugan waxyaalo badan oo khayraad ah siraatu mustaqiimka inta waa ku dhex jiraan mar allah buu xusayaa mar sadaqaad buu samaynayaa mar waa soomayaa mar waa tukanayaa mar macruuf buu amrayaa wanaag buu amrayaa mar xumaan buu reebayaa yacni mar jihaad buu samaynayaa yacni waxa weeye suburulkhayr waa badan tahay kasratu turuqi alkhayr baab ku saabsan baa inoo iman doono markaa abwaabta kitaabka ka mida ah, insha allahu tacaala waynu arki doonnaa wa ina allaha la maca almuxsiniin macyadani waa khaasoo waxaa laga tilmaamayaa yani nasriga iyo ta'yiidka iyo icaanada iyo ilaalinta yacni kaalmaynta iyo gargaarka iyo ilaalinta uu ilaahay ilaalinaayo ayuu markaa kula macyaho ku weheliyaa waa macyo khaasa wa qaala tacaala allah waxau yihi wacbud rabbaka caabud rabbiga xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa yaqiinku ku imanaayo oo tii dhabta ahayd oo geerida ahayd ay ku imanayso allah caabud cibaadada ilaa wakhtigaa wad yaqiintana waxaa looga jeedaa geeridaa looga jeedaa xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintu noo timi wa kunna nukadibu biyowmi iddiini xataa ataana alyaqiin waata marka ay odhanayaan asxaabu saqara sidaa waatay odhan doonaan aakhiro yaqiinta ay sheegayaanna waxay ahayd geeriday ahayd meelo kalena saa waa loogu isticmaalay sida xadiiskii cuhmaan bnu madcuun ku saabsanaa ama huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih wa innii la arjuu lahu alkhayr yacni cuhmaan bnu madcuun miyaa yaqiin baa u timi oo xagga rabbi uga timi waxaa loo jeedaa waa tii dhabta ahayd geeridii weeye marka geeridu waa dhab waayo ruux ka shakinayaa ma jiro muslim iyo gaalba waa rumaysan yihiin inay dhimanayaan hadda maaragtaa muslim iyo gaalba waa rumaysan yihiinoo waa yaqiinsan yihin inay dhimanayaan marka cibaadada ilaa wakhtigaa in la wadaya laga qaadanayaa marba siduu u awoodi karu ruuxu la imanaya hadday noqoto salaaddii inuu dee awoodi kari waayo arkaanteedii qaar inuu la yimaado waxaanu awoodi karin baa ka dhacaya wixii kale laakiin waa ku baaqi yaa salli qaa'iman fain lam tastatic fa qaacidan fain lam tastatic facalaa jambin waxaad tukataa adoo taagan haddaad kari kari weydo waxaad tukataa adoo fadhiya haddaad kari kari weydo adoo dhinaca u jiifa tuko dhinaca u jiibsanaya waa maxay sida meydka xabaasha loo dhigo yaa ayuu ruux u jiibsanaya wa calaa jambin xadiisku muxuu tilmaamaya dhinaca inuu dhabarka u jiibsado waxaa ka horraysa inuu dhinaca u jiibsado dhinaca midig baanu u jiibsanaya hadduu awoodi karo sida meydka loo dhigo xabaasha saasuu u jiibsanaya saasuu ku tukanaya hadduu taa awoodi kari waayo dhinaca bidix buu u jiibsanayaa hadduu taana awoodi kari waayo jirjirkuu u jiibsanayaa oo lugihiisu iyadoo qiblada u jeedaan ayuu markaa tukanayaa si tilmaanta markuu markaa soo tilmaamayo hadduu awoodi karo tilmaanta e, madaxa intuu kari karo sare u soo qaadayo oo wejigiisa qiblada u qaabilayo ya dhinacii hadduu awoodi kari waayo jirjirku u jiifsanaya caguhu qiblada u jeedinaya markuu cagaha u jeediyo jirjirkii isagoo u jiifa ayuu saa u tukanaya intuu tilmaami karo ayuu rukuucdii iyo sujuuddii soo tilmaamaya tilmaanta uu sujuudda tilmaamayana waa inuu ka hoos mariyaa ta uu rukuucda tilmaamayo halkan waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood caadadoodu waxay tahay marka ay eh, awoodi kari waayaan inay sujuudaan oo kale sujuuddii markay kari kari waayaan qaarkood waxay sameeyaan kursi inay soo qaataan markaasaa min awal buu iskaga fadhiisanayaa kursiga isagoo taagnaan kara oo soconayo oo markuu bannaanadiisa marayo intuu doono taagnaan kara sidaa hadday tahay qofka salaaddu ka asixi mayso waayo arkaantii salaadda waxaa ka mid ahayd istaagga uu istaagayaa ka mid ahayd ruknigan wuu kari karaa rukniga uu kari karaa dee ka dhici maayaan waxaanu kari karin baa ka dhacaya hadda maaragta salli qaa'iman fain lam tastatic fa faqaacidan huwa yastatiicu alqiyaam inuu istaago waa awoodaa wakhtigii salaaddu marka waxa weeye in la istaaga ay ahayd isagoo kari kara inuu istaago ayuu awalkiiba kursiga iskaga fadhiisanayaa ta noocaasi waxay noqonaysaa salaaddii ka ansix mayso ya salaaddaasi ma ansaxayso waayo rukni buu ikhtiyaaran uga tegey rukni arkaantii ka mid a ayuu ogaan uga tegay isagoo kari kara saas aawadee laa tasix waa inuu istaagaa oo meeshii taagnida uu taagnaadaa yacnii taagnina ka soo rukuucaa ama qadarku awoodi karo ishaaraa tilmaamaa istaaggii kale haddana istaagaa meeshii marka waxaa weeye fadhiisadka ayaa marka la soo gaadho dee uu fadhiisanayaa ayuu fadhiisanayaa marka waxa weeye sujuuddiina waa tilmaamayaan inuu dhulka ku fadhiistaan dee fiican hadduu kari karo laakiin hadday markaa dhib ku noqoto kursigaba waa ku fadhiisan karaa ka warran haddaanu salaa haddaanu taagnaan karin inta imaamku taagan yahay laakiin wax ka mida taagnaan karo taagnida ma ka dhacaysa jawaabtu waxay tahi maya ka dhici mayso qadarku awoodi karo ha taagnaado markuu awoodi kari waayo ha fadhiisto salaaddii waa inuu xidhaa qayb ka mida istaaggii buu awoodi karaa istaaggii ma wada awoodi karo intuu ka awoodi karo ha la yimaado salaaddii taagnay ha ku xidho ha taagnaado markuu xamili waayo ha fadhiisto waayo allah wuxuu ihi fattaquu llaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan intaasaanu awoodaa nebiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya istaaggii wax ka mid a ah hadduu kari karo intuu kari karo ha kala yimaado intaanu kari karin laa yukallifu allahu nafsa ilaa wascaha nafna ilaahay kuma kallifin waxa aan karaankeeda iyo awooddeeda aan ahayn allah kuma kellifin qaacidadu waxay tahay alqaacida alfikhiya almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur shayga la kari karaa kuma dhacaayo wax aan la awoodi karin laba shay baa midna la awoodaa midna lama awoodo mar haddaan kaa awoodi waayo kan kalena waa ka tegayaa ma aha ka kalena awoodi kartaa sidiibu kuu saaran yahay almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur waa qaacida fiqhiya waa qaacida sharciya shayga la kari karaa ku dhici maayo sababta shaygaan la kari karin ku dhici maayo oo shayga aan la awoodin shay kalead awoodayso kaa ridi maayo kii kale sidiibu kuu saaran yahy sidii ayuu kii kale ku saaran yahy marka masalada wax alla wixii rukniga uu kari karaa sidii bay u saaran tahay ka dhici mayso waxaanu awoodi karinna waa ka dhacaysa taasna waxa weye saas yada wey ha maya waa qalad weeye qofku marka waxa weyaan haddii uu salaaddii markuu taagan yahay haddii hindhiso ama qof qabto waa inanu foorarsan waa inuu markaa sidiisa marka waxawaan afka u saaraa yacni maradiisa marka u saaraa ama cimaamada ama go' hadduu sito haddii kalena marka waxa khamiiskiisa dacalkiisa waa inu markaa ku qabtaa yacni sankii afka yacni ku qabtaa dabeedna markaa sidaa ku hindhisaa laakiin inuu foorarsado ma aha istaaggii inuu ka baxo maaha istaaggii inuu ka baxo waa arrin qalada oo sax maaha marka nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadadii wuxuu waday ilaa markaa geerida laga gaadhaayo ayuu waday wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wadkur isma rabbika watabattal ilayhi tabatiila wadkur isma rabbik xus magaca rabbigaa watabattal ilayhi tabtiila u go ilaahay cibaadadiisa u go tabtiilan go'itaan u go ay inqatic ilayhi u go tabatulku waa in markaa cibaadada ilaahay loo go'o go'itaanka loo go'ayana waxaa loo jeedaa in cibaadada ilaahay lagu ikhlaas sameeyo lagu dadaalo xagga ikhlaaska iyo xagga mutaabacada mid walba aad iyo aad loogu dadaalo ayaa laga tilmaamayaa allahna cid aan loogu shariig yeelin cibaadada ilaahayna dadaal siyaada ah lagula yimaado wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah faman yacmal ku kastoo sameeya mihqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana khayran oo khayr ah yarahu waa arkayaa bimacnaa sawaabkeeda iyo jazaageedu la kulmaya oo arkaya darradii waa waxa aadka u yar waa qudhaanjada yar weeye ayaa waxa la yidhaha darra intaa wax la miisaan oo khayra hadduu sameeyo waa arkayaa abaalmarintiisana waa la kulmaya abaalmarinteedana waa la kulmaya waxaa halkaa laga garanayaa khayraadka ka waaweyn mithqaala darra inuu helaayo la kulmayaana waxay noqonaysaa cala sabiili alawlaa waalaxraa sida markaa habboonaanshaha badan ee dhowaanshaha badan ayay noqonaysaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajra marka waxaa laga qaadanayaa aayadda hore inaan khayraadka la yaraysan walow haba yaraadeed ya ittaquu nnaara walow bishiqi tamra khayraadka qaarkood hayso dhan waxaan waa yar yihiin hadday sadaqa tahay iyo hadday camal khayra tahayba yacnii khayr kasta walow haba yaraadee waad u baahan tahay waaba dhici kartaa dadka qaarkood miisaanka xasanaadkooda waxaa ka dhinmaaya oo sayi'aadkoodii kaga miisaan badanayaan hal markaa sayi'o marka hadduu heli lahaa nisfa xasana hadduu heli lahaa wuxuu noqon lahaa kafadda miisaanka khayraadkiisu mid markaa raajix oo miisaan badan bay noqon lahay ya yacnii marka la eegaayo raajixa iyo marjuuxa labada kafadood ee khayrkii iyo sharka lagu kala miisaamayaa inay kala miisaan bataan faman haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya dee lama shartiyo wax fara badan inay kaga miisaan badato wakadalika marka waxa weeye marka e, sayi'aadku miisaan badanayaan oo xasanaadku ay fududaanayaanna inay wax badan sayi'aadku kaga cuslaadaan lama shardiyo dee waxay noqon kartaa marka adnaa shay ayay noqon kartaa laa taxqiranna min almacruufi shaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tuqadimu wamaa tuqadimu wax kastaa hormarsataan lianfusikum nafiinna u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waxaa ku ogaanaysaan cind allaahi allah agtiisa waxaa ku ogaanaysaan huwa khayran inuu yahay ka khayr ka leh wa acdama weynaanshaha leh ajran xagga ajarka saasaa ku ogaanaysaan tajiduuhuna waxa weeye waa wijdaankii cilmiga ahaa weeye oo taclamuuhu bay la macno tahay waxay qaadanaysaa laba mafcuul almafcuul alawal wuxuu noqonayaa damiirka haadee tajiduuhu damiirka haaduu noqonaya almafcuul aani wuxuu noqonayaa khayran ayuu noqonayaa huwana waa damiiru fasl waa damiiru fasli weeye marka mafcuulkii labaad khayran weeye ajranna waa lagu cadfa waqfiyada khaldane dadka qaarkood isku taagaan waxaa ka mida inay halkan cindallahi isku taagaan dadka marka waxa qur'aanka akhriya qaarkood ama xufaadda ahi oo ay yidhaahdaan wamaa tuqadimuuhu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah waa waqfi qalad ah in la ysku taago mawdicaas waxay noqonaysaa mid qaldan saxdu waxay tahay wa acdama ajra in la ysku taago hadday dhacdo qofku markaa neeftii inay qabsato oo markaysaa uu wadi kari waayo waa inuu dib u noqdaa intuu ka soo qaado wamaa tuqadimu ka soo qaado ajran waa inuu gaadhaa waayo waxay noqonaysaa huwa khayran wa acdama ajran inuu gaar u saaro inuu gaar u saaro dee gaarna uma saarnayne huwa damiiru faslin bay ahayd yacni khayranna waa mafcuulkii labaadee tajiduhu ay qaadanaysa marka waxa weeye taas yadaa waa in aad looga taxadiraa waqfiyada qur'aanka dee in markaa ahlucilmigu aad bay uga warramaan kutubo fara badanna waa laga qoray aadna waa looga warramaa saas aawadeed yacni marka in gaar loogu dadaalo oo khaasatan dadka xafadadii aad ugu dadaalaan waqfiyada qur'aanka wuquufu lqur'aan aad iyo aad bay musanafaad fara badan bay culamadu ka qoreen wa qaala tacaala wamaa tafcalu min khayrin wax kastaa samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u aqoon badan yahay waa u cilmi badan yahay maxuu idiin qoray anigu wamaa tafcalu buu ii qoraya laba aayadood bu inoo kala qoraa wamaa tunfiquu min khayrin wax kastaa baxsataan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u cilmi badan yahay nusaga qaarba mid bay qorayaan walaayaatu fi lbaabi kasiirat macluuma aayaadka baabkan ku saabsani kaiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la yaqaan wa ama alaxaadiisu axaadiis sameeyaa xadiiska boqolaad falawalu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha tacaala qaal man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb abu hurayra waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala qaal allah isagaa korreeye waxa uu yidhi man caadaa lii waliyan man caadaa ku kastoo la collooba lii weliyan xaal weliga soo socdaa lii ay kaa'inan lii aniga ii sugnaaday weliyan weli la collooba weli ilaahay ruuxa la colloobaa faqad aadantuhu bilxarbi xaqiiqe waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey dagaal ayaan ogeysiiyey dagaal ha qabo yaa mar hadduu weli ilaahay la colloobay dagaal ha ogaado in allah la dagaalamaayo ha ogaado wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtu calayhi wamaa taqaraba iima soo dhowaado ilaya xaggayga uma soo dhowaado cabdii addoonkaygu bishayin wax iiguma soo dhowaado cibaadaadka ka mida shaygaasoo axabba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtu calayhi ay mima iftaradtuhu calayh ay min aladii iftaradtuhu calayh kaan ku faral yeelay waxaan ku faral yeele ku waajibiyey waxaan ka jeclahay oo addoonkaygu igu soo dhowaadaana ma jiro waxa allah ugu jacaylka badan yahay in loogu dhowaado oo lagu caabudo waa faraa'ida farallada weeye wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibbah wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu kama zuulo kama baxo yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo binnawaafili sunnayaasha inuu igu soo dhowaadona kama baxaayee wuu ahaanayaa mid igu soo dhowaanaya nafyu nafyi ithbaatun wayazaalu ayaa waxay leedahay macno nafyi maadoo naafiyadiina waa la kulantay labadii nafyi markay kulmaan macnuu wuxuu noqonayaa muhbat macno la sugay buu noqonaya oo sayakuunu baa ila macno noqonaysa sayakuunu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah faidaa axbabtuhu markaan jeclaado addoonkayga kuntu samcahu waxaan noqdaa maqalkiisa ayaan noqdaa alladii kaasoo yasmacu bihi wax ku maqlaayo yacnii kii maqalkiisa ilaalinaayey ee xafida ayaan noqdaa ayaan markaa noqdaa wa basarahu araggiisaan noqdaa bimacnaa araggiisa kii ilaalinayee dhowrayey oo xaaraan inuu u adeegsado ka ilaalinayoo ka dhowraayey ayaan markaa noqdaa tawfiiqdan u siyaadiyaa wa yaddahu gacantiisaa noqdaa ayuu xaafida yadi gacantiisa ka ilaalinayaa noqdaa allatii gacantaasoo yabtushu biha uu wax ku qabanayo gacantuu wax ku qabanaayo kii u dhowraya uu ilaalinayaa noqdaa wa rijlahu addinkiisaa noqdaa bimacnaa wa xaafida rijlih addinkiisa ka u ilaalinaya ayaa noqdaa ee u dhowraya ee macaasida iyo xumaanta uga dhowraya allatii adinkaasoo yamshii biha uu ka soconayo wa in sa'alanii hadduu wax iweydiisto addoonkaasi actaytuhu waa siiyaa oo dacawaadkiisa waa ka ajiibaa ducooyinkiisa waa ka aqbalaa walain in istacaada bii allah baan ku dhaartay lain istacaada bii hadduu imagan galo isticaadani iyo isticaada bii labadu way jiraan sidau markaa hadda inoogu sheegayaba dabdigaba uu sii caddaynayo allah baan ku dhaartay hadduu aniga imagan galo walain in istacaada bii la uciidannahu magangeliye oo magangeliye oo waa magangelinayaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey aadantuhu aclamtuhu waa ogeysiiyaa looga jeedaa biannii muxaaribun lahu inaan la diriraayo la dagaalamayo ayaan ogeysiiyaa looga jeedaa istacaada bii ru'ya binnuuni wa bilbaa'i waxaa loo soo wariyey nuun iyo ba' baa loo soo wariyey oo istacaada bii waa ba'dii istacaadaniina waa nuunkii marka ba iyo markaa nuun ayaa labadaba lagu soo wariyey xadiiskan waxaa la xadiis xadiisu alawliyaa baa la yidhaahdaa wa ashrafu xadiisin fi lawliyaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen xadiis awliyada lagu soo wariyey waa xadiiska ugu sharafta badan baa layihi xadiiskana bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey muslim ma soo werin culamada qaarkood xoogaa kollay axaadiistii ay ku yaro caalaqeen bukhaari ayuu ka mid ahaa laakiin haalibka axaadiistaas waxa weeye bukhaari lagu qabsaday waxay yihiin waa xadiis haabita saxiixa ayay tahay waxyaalaha cilalkee loo sheegayaana waa cilal khayru qaadixa aan marka waxa dhaawacaynin hadday ugu badatona marka waxa weye acla sixoo derajadii sare ahayd derajadii sixadee korraysay ayuunbay ka yaro celinaysaayoo ka waabinaysaaye laakiin xadiis yacni markaa la xujaysanaayo saalixun lilixtijaaji inuu yahay taa u diidi mayso taa u diidi mayso yacnii raawi markaa laga hadlaa sanadkiisa ku jira laakiin duruqiyo shawaahid buu leeyahay xaafid ibnu xajarna markaa shawaahidda iyo turuqa uu leeyahay kale ayuu markaysa markaa taxay oo markaysa markaa sheegay qaarkood kolle dacfigood waa daran yahay laakiin qaar ba cala kulli xaal u suubama oo markaa in lagu quweeyo marka xadiisku waa sugan yahay xadiisku waa sugan yahay xadiiskani waa xadiisulqudsi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam allah buu ka soo warinaya marka waa llah ya in allaha tacaala qaal axaadiista qaarna waxaa la yidhahda axaadiis nabawiya axaadiisna waxaa la yidhaahda axaadiis qudsiya axaadiista nabawiga ahi waa axaadiista nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo aanu ilaahay u tiirin yaday waxyi tahay haddana waa axaadiis nabawiya ya axaadiista qaarkoodna waa axaadiis qudsiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahdaa ilaahay baa sidaa yidhi ama waxaa la yidhaha fiima yarwiihi can rabbih yacni saasoo kale la yidhahdaa sida xadiiska soo socdaba uu ku sugan yahay xadiiskanna waxaa markaa in allaha tacaala qaal xadiiska soo socdaana can inabiyi sala allahu aleyh wasalam fiima yarwiihi can rabbi caza wajal yacni labada siiqaba waxa weeye waa u timaadaa axaadiista qudsi waa u timaadaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa awliyada ilaahay inaan lala colloobin oo haddii awliyada ilaahay lala colloobo in marka caaqibo xumo laga qaadaayo oo xadiisku sheegayaa weli hal weli oo ilaahay u sugnaaday ruuxa la colloobaa ilaahay baa la dagaalamaya dagaalka allah la dagaalamayana dee uma adkaysan karo addoonku yaa uma adkaysan karo iskamana daafici karo marka ruuxa markaa weli ilaahay la colloobaa dagaal ha ogaado waa arrin aad culus ya wuxuu kaloo xadiisku sheegay mas'ale labaad masalada labaad ee xadiisku sheegay waxay tahay allah wax loogu dhowaado allah wuxuu ugu jecel yahay farallada sunnayaashana waa dhacdaa in loogu dhowaado laakiin labada waxa fadli badan oo allah ugu jacayl badan yahay farallada in loogu dhowaado halkaa waxay ka qaataan culammadu anna alfarda afdalu min annafli faralku inuu sunnaha ka fadli badan yahay bay culammadu ka qaataan inaad faral la timaaddo iyo inaad sunno la timaado labada waxa fadli badan inaad faral la timaado ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen faralku sunnaha la noocaa wuxuu ka fadli badan yahay toddobaatan goor ilaa ahlucilmiga qaarkood ay saas yidhaahdeen marka farallada in si gaara ah loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya inta faralkii la dayaco in sunnayaa lagu mashquula ma ah ya yacni hadday isu kaa taagto faral iyo sunne inaad wada fulin kari weydo xagga faralka u leexo culammadu waxay odhan jireen man shaqalahu alfardu can innafli fahuwa macduur waman shaqalahu naflu can ilfardi fahuwa maqruur ku kastooo faralku ka mashquuliyo sunnaha kaasi waa mid macduur oo loo cudurdaaray marka hore waa la rabaa labadaba in lala wada yimaado faralkiiyo sunnahaba laakiin hadday noqoto inuu ruuxu la wada iman kari waayo waa inuu faralka markaa xaaladdaa ku tuntuunsadaa oo ku dadaalaa ruuxa laakiin sunnuhu faralka ka mashquuliyo sunno intuu ku mashquulu faralkii dayacay fa huwa maqhruur kaasi waa mid la kediyoo shaytaan baa kediyey hadduu sunno intuu ku mashquulay faralkii dayacay qiyaamu leyl buu habeenkii o dhan markaysa waxaan marka la imanaya salaaddii subaxna waa dayaca waxay noqonaysaa waxa weeye xaalka noocaasaa kedin shaytaan bay noqonaysaa saxdu waxay tahay faralka in markaa lagu sii dadaalay noqonaysa wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilay binnawaafili xata uxibba markuu haddaba addoonka allah jeclaado waxaa laga qaadanayaa sifatu lmaxaba lilah sifada jacaylka in allah loo sugo oo cidda wanaagsan allah jeclaado camallada wan wanaagsan waa jecel yahay ciddii wanaagsan ee markaa mu'miniin ah muttaqiin ah muxsiniin ah yacni ilahay waa jecel yahay cidda allah u dhowaanaysae camalka wanaagsan iyo iimaanka la imanaysa allah waa jecel yahay marka jacaylka ilaahayna lama mid aha jacaylka makhluuqaadka lama mid aha laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir markaan jeclaada buu allah yidhi waxaan u noqdaa kii markaa maqalkiisa iyo araggiisa iyo gacmihiisa iyo addimadiisa mid walba u ilaalinaayo oo tawfiiqdan u kordhiyaa daacaadkan waafajiyaa xubnahan markaa waxa weye macsi inaanu ku qoban ee taacada u adeegsado ayaan markaa uga yeelaa waa u barakeeyaa waan kaalmeeyaa macnaha laga tilmaamayaa sidaas weeye loogama jeedo allah wuxuu noqonayaa weliga markaa maqalkiisa iyo araggiisa iyo lugihiisa iyo gacmihiisa laftoodu noqonayaa loogama jeedo macnaha noocaasi qatcan waa macno baatil ah muraadna maaha saas aawadeed kuwa xuluulka qabaa oo odhanaya waxa weeye markaa ilaahay daatadiisu meel walba waa ku sugan tahay xadiisku daliil uma aha daliil uma aha oo xuluul khaasa iyo xuluul caama midnaba xadiisku uma daliilaha xuluul caama inaan u dari lahayn waa la garanayaa oo ilaahay meel walba aanu inuu ku sugan yahay daatadiisu ku sugan tahay inaan looga jeedin xuluul khaasoo awliyada inuu markaa yacni markaa uu la mid noqonayo awliyada marka uu degayo oo gacmahooda iyo addimadooda iyo araggooda iyo maqalkooda inuu noqonayana iyadana muraad ma aha qatcan ya macnaha noocaasa insaan loo fahmaa waa baatilun bilijmac baatil waxay ku tahay ijmac bay baatil ku tahay oo waxaan dhici karin waayo yacni xubnahan weligu aragga weliga iyo maqalka weliga iyo gacmaha weliga iyo lugaha weligu waa shay makhluuqoo xaadis oo soo darriyo aan hore u jirin dibna ka noqday shay makhluuqoo la abuuroo soo darriyey waana shay aan baaqi noqonayn oo aan waaraynin yaa yacni markaa weligii wakhtiyada qaarkood waa dhacdaa awliyada qaarda inay indhabeelaan inay dhega cuslaadaan inay dhega beelaan in aafaad ku dhacaan oo gacmuhu markaysaga ay go'aan ama luguhu ay go'aan ashyaada noocaasi waa dhacdaa marka dambena dee ciid baaba markaa cunays marka dambena waa la aasayaa ciid baa cunays ilaahayna marka waxaa laguma arko adduunyada tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ogaada midkiinna rabbigiin inaanu arkayn ilaa aad dhimataan inaydan arkayn ogaada maadaamay saas iyada a tahay yacni marka ashyaadan weliga ka midka ah iyo xubnahan weliga ka midka ah qatcan allah ma aha mar haddaanu caynkaa ahay muraadka looga jeedaa waa maxay waxaa laga tilmaamayaa waa kii maqalkiisa iyo araggiisa kii maqalka weliga iyo aragga weliga iyo lugaha weliga iyo gacmaha weliga u ilaalinayay oo u dhowraayey oo tawfiiqda u siyaadinayey oo u waafajinayay inaanu markaa macaasi iyo dembiye u adeegsan ou khayr ku sameeyo ya macnaha laga tilmaamaya waa sidaas laba wax oo kala duwan baana laga warramaya laba cid oo kala duwan baa laga warramaya mid waa macbuud midna waa caabid mid waa mutaqarabun ilayhi oo waa loo dhowaanaya midna waa mutaqarib u dhowaanayo waa addoonkii mid waa cabdi midna waxa weeye waa markaa allaahi addoonka abuurtay weeye mid waa muxib oo waa jeclaanaya midna waa maxbuub oo waa la jeclaanayaa mid waa la magangelayaa midna waxbuu magangelayaa waa addoonkii mid waxa weeye waa saa'ilo waxbuu weydiisanayaa waa addoonkii midna waa mas'uula waa la weydiisanayaa waa allaah mid waa mucti oo waxbuu bixinayaa midna waa kii la siinayo waa addoonka ah yaa allah waxbuu bixinaya marka waxaa laga warramayaa laba cid oo kala duwan baa laga warramayaa yacni marka laba kala duwan baa laga warramaya alkhaaliq iyo almakhluuq saasay u kala duwan yihiin oo u kala baxsan yihiin oo ay kala laba u yihiin mid waa magangale midna waa la magangale midna waa magangelye bixiye waa kii magangelyada bixinayo waa allah allah waa mustacaad waa mustacaadun bihi waa mid la magangelaayo waana muciido waa ka wax magangelinaya marka dee addoonkii inuu noqdaa ma dhici karto marka muraadkan looga jeedaa waxay tahay tawfiiqdan u siyaadinaya u ilaalinayaayo yacni markaa xubnihiisaas baan u dhowrayaa inuu macaasi iyo dembiye u adeegsado ayaan u dhowraya waxaan ka dhowrayaa inuu macaasi iyo dembiye u adeegsadaan ka dhowrayaa tawfiiqdan u siyaadinayaa daacaadkan waafajinayaa taasina ma aha ta'wiilkii la diidaayo ee ahlu sunnuhu ay diidayeene ta'wiilkii madmuumkaha soo geli maayaan waayo macnuhu waa waadix macnaha marka kale in lagu xambaaraana waa baatilun biijmaaci lmuslimiin muslimiintoo dhan ijmaacoodu baatil ku yahay ijmaacuna wuxuu ka mid yahay min alxujaj sharciya boqoliyo kow athaani xadiiska labaad ee baabku can anasi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam fima yarwiihi can rabbih caza wajal anas wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey fiimaa yarwiihi xadiiskuu ka soo warinaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam can rabbihi rabbigii uu ka soo warinaayo damiirka yarwiihi ku sugan ee haadaahi wuxuu noqonayaa maada waa caa'idkii caza ilaahay isagaa qaalib oo gacan sarreeya wajalla ilaahay isagaa weyn waa laba jumloo loo keenay lilmadxi laakiin markaad laqbaynayso waa inaad iska jirtaa macno ducaa inay kaaga ekaato waa inaad iska ilaalisaa qaala waxa uu allah yidhi idaa taqaraba alcabdu ilaya shibran idaa taqaraba markuu soo dhowaado alcabdu addoonku ilaya xaggayga u soo dhowaado shibran ay qadra shibrin qadar taakaa u soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraaca allah wuxuu yidhi waa u soo dhowaadaa ilayhi ay ila alcabdi xagga addoonkaan u soo dhowaadaa diraacan dhudhun ayaan u soo dhowaadaa qadar dhudhun ah wa idaa taqaraba markuu soo dhowaado addoonku ilaya xaggayga u dhowaado diraacan dhudhun u soo ay qadra diraacin taqarabtu minhu waa u soo dhowaadaa addoonkii baacan baac markaa qadarkii baan u soo dhowaadaa baac waxa weeye labada gacmood marka sidaa loo kala ah, bixiyo oo gudubkaa loo kala bixiyo yacni waxa weeye laabta marka laga bilaabo ilaa faraha caaradooda ayaa waxay noqonayaan baaci bay noqonayaan sida badanna qofka jooggiisay la egyihiin oo qof walba baaciisu yacni wuxuu la egyahay jooggiisa ama dherarkiisa ayaa sida khaalibkaa wuu la egyahay min xaysu alkhaalib marka laga eego nawaadiri waa jiri kartaa dadka qaarkood oo si gaara yacni iyagu waa suuragal laakiin haaliban baacu joog buu la marka waa labadaa gacmood marka gudub loo kala bixiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye faraha caaradooda ee gacantaas laga soo bilaabo laabta la mariyo ilaa gacanta kale faraha caaradooda la gaadhaayo intaasaa waxaa la yidhaha baac baa la yidhahdaa baac baa taqarabtu minhu baacan baac baan u dhowaadaa yacnii labadaa gacmood ee gudub loo kala bixinaayo ee laabtiina marka ay ku jirto qiyaasta ay ku jirto intaasaa baac la yidhahdaa ee qadra baacin baan u dhowaadaa oo markaa joog iskala macno ah jooggiis wa idaa ataanii markuu i yimaaddo yamshi xaaluu soconaayo i yimaaddo ataytuhu waa u tagaa addoonka harwalatan xaalaan degdegayaan u tagaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkanna waa xadiisulqudsi waxa uu ka mid yahay axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam allah ka soo wariyey ayuu ka mid yahay waxaana xadiiska laga qaadanaya khayraadka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya markastoo addoonku khayraad uu la yimaadana oo xagga allah u dhowaadana allah waa u soo dhowaanaya mar kastoo xagga allah u dhowaado cibaadaad iyo taacaad ugu dhowaado allahna waa u soo dhowaanayaa oo jacaylu jeclaanayo iyo abaalmarinuu abaalmarinayo iyo aqbalaaduu ka aqbalaayo ayuu ugu soo dhowaanaya hadduu markaa addoonku u soo dhowaado xagga allaah taa ka u soo dhowaado yacnii allahna dhudhun buu u soo dhowaadaa bimacnaa intuu u soo dhowaado in ka badan ayuu u soo dhowaanaya hadduu markaa dhudhun u soo dhowaadana baac buu u soo dhowaanaya mar walba waxaa laga qaadanayaa in marka ay ka badantay aljazaau min jinsi alcamal hadduu u yimaado isagoo soconaya anna waxaan markaa u imaaddaa anoo degdegaya xaalaan degdegayaan u imaadaa culammadu laba markaa macnay markaa xadiidka ku kala fasiraan bacdu ahlicilmi waxay ka qaataan yacni markaa harwalah yacni sifa la yidhaahdo inay allah u sugaan oo yidhaahdaan sida nebigu u itlaaqay lafdi ahaan baan u itlaaqaynaa kayfka iyo qaabkana waa ka gaabsanaynaa sida sifaadka ilaahay ee kale kayfiyaddooda iyo qaabkooda aynaan u garanayn ayaanaan yadana u garanayn oo kayfiyada yani marka waxa istiwaaga ilaahay yahay iyo kayfka marka waxa nusuulka ilaahay yahay iyo kayfka carada ilaahay tahay iyo kayfka raallihaanshaha allah yahay yacni markaa sifaadkaa kale sida kayfkooda aynaan u garanayn ayaan tanna aynaan u garanayn markaa sida laakiin nasku u itlaaqay ee nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam baan u itlaaqaynaa yacni saas yada ah inagoo ictiqaadinayna in markaa kayfka aynu ka gaabsanayno aynu ictiqaadinayna tashbiih inaanu jirin oo makhluuqaadka marka waxaynu ku naqaano inaynay markaa la mid ahayn oo markaysa marka waxaa shabbahaynin oo harwalada marka makhluuqa aynay la mid ahayn aanu marka ictiqaadinayno laysa ka milihi shay ayaanu sidaa nasku u ilaaqay nebigu u ilaaqay saxaabadu u maqleene saxaabadii aan marka wax hadala laga soo warin annaguna saas ayaanu marka u aqbalaynaa aanu u rumaynaynaa nu'minu bihi kamaa warad waxaanu u rumaynaynaa siduu u soo arooray ayaynu marka u rumaynaynaa alcilmiga qaarkood ariiqadaasay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen inay tahay kinaaya can ilqabuul yacni marka waxa weeye inay tahay oo laga kinaayoonaayo xagga marka waxa weeye aqbalaadda iyo ijaabada inuu marka ilaahay u dedejinayo in laga tilmaamayo iyo sawaabkii abaalmarinta iyo jacaylka in laga tilmaamayo yacni taasay culammada qaarkoodna marka ay mareen oo labada wejiba marka culammadu marka waa sheegeen waxay marka culammada qaarkood u cuskanayaan maadaama addoonku waxa uu allah ugu dhowaanayo ee socod marka aynay ku koobnayn ee bale marka acmaasha ugu fadliga badan waxabay ku timaaddaa wax socod ahayn isagoo markaa waxaweye saakinoo meeshiisa markaa ku fadhiya bartiisa ku sugan ayuu marka allah u dhowaanaya aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid wax mashii la yidhaahdo oo markaa uu samaynayaa xaaladan ma jirto waa sujuudsan yahay isagoo markaa xasilloon oo sujuudsan oo sujuud u dhacsan ayuu haddana allah u dhowaanayaa nebiguna sheegay sala allahu alayh wasalam aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku rabbigii wuxuu ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yahay ya isagoo halkiisa ku sugana werdinaya ayuu markaa rabbi u dhowaanayaa isagoo halkiisa taagan ayuu markaa rabbi u dhowaanayaa oon tallaabo qaadayn isagoo markaa halkiisa fadhiya isagoo jiifa ayuu rabbi u dhowaanayaa oo cibaadaad uu la imanaya oo taacaad uu la imanaya yacni marka waxa weeye dee kuma gaar ahaa sida addoonka tiisu aynay socod ugu gaar ahayn ee laga tilmaamayo idaa taqaraba alcabdu ilaya shibran noocu taacaa inuu qaabilo noocay doontaba ha noqotee socodada qaarkood inay taaca noqon karaan waa jirtaa oo socodka masaajidda loo soconayo socodka jihaadka loo soconayo socodka mashaacirta xajka la soconayo yacni waxa weeye tawaafka markaysaa socodka la soconayo lagu tawaafayo alsacyu bayna asafha waalmarwa socodka la soconaayo yacni marka jamaraadka la doonayo in soo tuurto socodka loo soconayo carafo socodka loo soconaayo imaatinka laga imanayo yacni waxyaalaha caynkaasa waxa weeye waa noqotaa taaca socodkii waa noqdaa laakiin haaliban taacaadkii uma badna socod taacaadkii socod uma badna cibaadaadka kale iyo taacaadka kale ka badane aan socodba ahayn ayaa ka badan ya marka waxa weeye haalibanna socodadaasi waaba socoddo wasaa'il ah oo cibaadadii markaa waxa weeye maqsuudka ahayd loogu socdo yacni marka laga reebo tawaafka iyo sacyiga iyo kuwaa laga reebo oo iyagu markaysagaa daatadoodu cibaado ay tahay marka waxa weeye tawaafkan lagu tawaafaya lagu soconayo yacni marka ay saa tahay hadda maaragta iyadana ay dhici karto inuu marka waxa weye isagoo wax fuushan oo waxaasi marka ay la soconayaan inuu ku tawaafo ama sacyiga uu la yimaado sida nebiguba sala allahu alay wasalam isagoo tulud saaran uu kacbada ugu wareegaayey isagu eh, tuludda korkeeda ayuu ku fadhiyey yacni hasha korkeeda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku fadhiyey laakiin waxa weeye dee wuxuu socodsiinayay iyada ayuu socodsiinayay oo la soconaysay calaa kulli xaal markay umuuraha ka eegeen ayay culammada marka waxaan yacni qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa